alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam qaala almualif raximah اllah wacan ibni cabaas radi allahu canhuma fi qowlihi caza wajal wain kuntum mardaa aw calaa safarin qaal ida kanat birajuli aljiraaxa fi sabiili اllah walquruux fayujnib fayakaafu an yamuut in iqtasal tayamam rawahu darqudniyu mowquufa warafacahu اlbazaar waصaxabu ibnu khuseymata wاlxaakimu وعن بن cabاasi cabdالlahi بن cabaas radي الlahu canهuma fii qowlihi caزa wajل aayadda qur-aanka markuu macnaynayey in kuntum marda aw calaa safar haddii aada ku jirtaan ku sugantihiin xanuun oo aada xanuunsanaysaan amba calaa safar aada ku sugan tihiin waa ciladii tayamumka keensanayse qaala wuxu uhi idaa kaanat birajul hadday qofka ku sugan tahay oo uu leeyahay aljiraaxa dhaawac fi sabiili illah alla dartii usoo gaadho jihaad kusoo gaadhay wاlquruux iyo nabaro oo fa yujnib uu janaaboobo oo fa yakhaafu dabeeta uu ka baqda an yamuuta inuu dhinto in iqtasala hadduu maydho hee idaadaa jawaabteedu marka halkaa dambe dhacaysa tayamama wuu gebagabaysanaya rawahu darqudniyu mawquufan isagoo mawquuf ahoo cabdillahi bnu cabaasun ku eeg tafsiirkani ayuu soo wariyey warafacahu lbazaar bazaarna nebigu uu rafciyu gaadhsiiyey oo saxiib ibnu khuseymata walxaakim markaa tafsiirkana waa tafsiirka cabdillahi ibnu cabaas sida saxiixa yahay badan tahay markaa aayaddu mu sii fasirayaayo haddii qofkii matalan markii hore waxay ahayd hadduu biyo waayo ayaa tayamumka asal u laakiin waxa uu fasiray haddii qofkii matalan uu nabar uu leeyahay nabar soo gaadho ama jiraxa fi sabiil illah markaa fii sabiil illah waa min baabi taqliibune hadduu doono markaa dee fii sabiil illahi dhaawicii si kalaba dhaawac ha ugu dhaco quruuxna waa nabrada qofka jirhka ka soo baxa alqarx aljurxuna wuu noqdaa in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun milu waa aljurxisi laftiisu lakin halka imika markii gaar loo saaray iyo nabaradii buu noqonaya tana dheecaanka waa kale haddii qofki isagoo dhaawacan marka ah, ama nabar uu ku yaalo fa yujnib janaaba ay ku timaado dee waxaa ku waajiba inuu maydho haddaba fa yakhaaf wuxuu ka baqanaya an yamuuta inuu dhinto in iqtasala hadduu maydho oo nabarkaasi biyahaasi waxyeelaan oo ay dabeetana arrintaas sabab ugu noqoto inuu dhinto danigiisa saasaa ku qaaliba markaa muxuu sameynaya tayamama u gabagabaysanaya xadiisku markaa wuxuu sii xoojiyo biyaha in laga leexdo laba arrimood baa keensanaya kow cadam lma in biyihii la waayo iyo atacadur min isticmaalihi iyo in isticmaalkiisii la kari waayo oo qofkii uu ka baqanayo inuu ku dhinto biyahaas amba dhaxan badan ay jirto u ka baqanayo inay nabar soo gaadhsiiso amaba uu ka baqanayo xanuunkii uu ka bogsan lahaa in bogsigii dib dhaca hata oo kama baqanayo inuu ku dhinto lakiin wuxuu ka baqanayaa muddadii uu rajeynayay xanuunkaa inuu ka bogsado dhakhaatiirtii iyo dadkii isagu waxay caddeeyeen ama naftiisabu is ama dhakhaatiirta u sheegtay hadduu maydhashadaas sameeyo in dhaawiciisaasi ama bogsigiisaasi uu sii dib dhacayo dabeetna markaa waa loo baneeyey oo dee diintu kumay adkaynin wacan caliyin radia allahu canhu qaala wuxu uhi inkasarat way jabtay ixdaa zandaya labadayda mataanood mid baa jabtay oo fasa'altu waan weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu alay sl rasuulka alleh ayaan weydiiyey bal sidee baan sameynaya weysadii iyo meedhashadii fa amaranii waa amray nebigu alayh الsalatu salaam an amsaxa inaan masaxo cala اljabaa'iri kabniinka kabnaha dushiisa inaan masaxo ayuu i amray rawaahu ibn maaja maa mariye bisanadi waahin jiddan ay daciifin jiddan sanad aada u taag daran oo daciifa ayuu ku wariyey wacan jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma fi rajul <clears throat> ninkii wuxuu ka yidhi ama qofkii alladii kaasoo shuja la dakray oo dakar u gaadhay oo faqtasalo maydhay oo famaata dhintay markaa wuxu uhi inamaa kaana yakfiihi waxa ku filnaa an yatayamama inuu gebagabaysto wayacsibo uu duubo calaa jurcihi dhaawiciisii uu duubo khirqatan wayacsiba calaa jurcihi jurxihi khirqa uu ku duubo dhaawiciisana khirqa maro uu ku duubo uma dabeetana yamsaxa uu masaxo calayha duubniinka iyo khirqadaa dusheeda wayaqsila uu maydho saa'ira jasadihi jirhkiisa kale intaa duuban mooyaane rawahu abu daawuud bisanadin fiihi dacfun sanad dacfi ku jiru ku wariyey wa fiihi ikhtilaafun calaa ruwaatihi wa fiihi waxaa ku sugan ikhtilaafun calaa ruwaatihi cidda warinaysa oo la isku khilkhilaafay iyo iyagoo iskhiilkhilaafay iyaga laftigoodii dhinacyo kale kala duduunaysa wariyey marka xadiiskan sanadkiisa dee culimo badan baaba daciifiyeen masalada uu laakiin ka warramaya waa maxay waa masalo kale oo ku saabsan masx waxaynu soo aragnay masx cala alkhufeyn inay qofkii sharcigu u baneeyey inuu ka masxo haddaba hadduu dhaawacan yahay amba uu jaban oo dee maro lagu duubay meeshii weysada hadday weyso keliya ay tahay amaba dee jirhkiisii meel ka mida lugba ha noqote amba meel kalun ha noqotabe hadhow dee maydhasho lagu leeyahay oo halku jirhkao dhan dee ka maydhi lahaa meeshii ay duuban tahay cali bin abi aalib iyo jaabir bin cabdillaahi labaduba hadalkan iminka iyag baa laga soo wariyey hadalkaa hore hadalkan jaabir bin cabdilahi nebigana waa loo rafciyey aleyh isalatu salaam oo xadiisku dheeraayo sheekhu uu soo gaabiyey waxaa ku jirtay iyagoo safar ku jira saxaabadii qaar ka midi eh. ayaa ninbaa dakhar baa gaadhay dhagaxa dabeetana ixtilaam baa ku dhacay kadib saxaabadiisi saaxiibadii buu ku yihi war maxaan sameeyaa dee dhaawacaasina waa soo gaadhay inaan maydhana waa laygu leeyihi hal tajiduuna lii ruqsatan fi tayamum war wax ruqsada ma haysaa inaan gebagabaysto marka waxay yidhaahdeen aqoonumay lahayd masladaasi faqaaluu maa najidu laka ruqsatan wa anta taqdiru cala almaa adigoo biyo awoodi karaa anagu ruqso kale kuuma hayno faqtasala famaat ninkii wuu maydhay taladoodii buu qaatay sidii buu markaa ku dhintay falama qadimna calى nabiyi salى اllahu alيه wasalam ukbira bidalik markii aanu nebiga u nimi alayh الsalatu salam baan u warranay baynaan u sheegnay oo nin dee ninkii hebel saasuu dhaawacmay markaa wuu maydhay wuu dhintay faqaal qataluuhu qatalahum اllah way dileen buu nebig alay slat slam iyagaa sabab ugu noqday alaa sa'aluu ida lam yaclamuu fainama shifaaء اlciyi الsu'aal haddii aanay masalada garanaynin may cidda garanaysa weydiiyaan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun jahliga dawadiisuna waa su-aasha fainama shifaaء alciyi ay aljahli الsu-aal jahligu waa nooc dee xanuunada ka mid a dawadiisu maxay noqonaysaa ciddii aqoonta u lahayd in la weydiiyo markaasuu bogsiinaya inamaa kaana yakfiiha an yatayamama wayacsira aw yacsiba calaa jurcihi khira uma yamsax caleyha wayaqsila saaira jasadihi marka xadiiska intaada bogsi jirto ninkaa waxaa ku fillaha inuu gebagabaysto isla markaana maro meeshaa nabarku ka gaadhayna uu maro ku duubo jidhka inta kale ee aanu nabarku gaadhinna uu maydho intaasaa ku filayd masaladan markaa ku saabsan jurxiga nabarka iyo qofkii siduu yeelayo horta waxaa la ysku waafaqsan yahay haddii qofka uu ogyahay markuu biyaha gaadhsiiyo nabarkaa in nabarkaasi uu sii kordhayo amba bogsiintii ay dib dhacayso bogsashadii ay dib dhacayso amaba ay sabab ugu noqonayso inuu dhintoba de inuu iska daynaya biyihii laakiin muxuu ku bedelaya miyuu masaxayaa un goobtii mise wuu u tayamumaya ma tayamum keliya ku gaabsanaya mise jirhka intuu awoodi karu masaxaya khulaasadu waxay tahay un axaadiistan marka isku geeyo xadiiskan axaadiistan culmad waxay leeyiin ma inta badan xagga sanadka laakiin dee asxaabta fatwadoodii iyo culimaduba say fatwoodeen culimada qaarkood waxay dhahdeen wax alla wax qofkaa lagu leeyahay ma jirto ibnu xazam iyo daahiriya culimo kale saasay ku tegeen ilaa taabiciinta qaar baa laga soo wariyey ka soo qaad qof baa nabar baa ka gaadhay gacanta intii uu mari lahaa uu dhaawacay qofkaas waxay leeyihiin intii kale ee furuud ulwudu ayuunbuu maydhaya gacantaana faru ka qaadaya waayo laa yukalifu llahu nafsa ilaa wascaha wax kaloo lagu leeyay walaa tayim baan lagu lahayn walaa masaxaad baan lagu lahayn walaa wax kalaan aan lagu lahayn qawlkaa waxaa kasii xoog badan laakiin oo dee saxaabada hadalkoodiina laga hayaa xadiiska nabiga alay slat marka la saxiixiyo dee xagga sixada laga soo qaadana noqonaya in laba loo kala qaadayo nabarka in nabarkaasi uu duumay iyo inaanu inaanu duubnayn hadaanu duubnayn waxaa la hadii biyaha uu mariyo biyuu wax noqonaya mise ma noqonaya hadii laogyay inaan waxba noqonaynin maxaa ku waajiba ah? walow nabarba ha lahaadee inuu inuu maydho haddii laogyay nabarkaasi inuu wax ku noqonayo biyaha inuu wax ku noqonayo oo aanu daboolnayn muxuu sameynaya wuu masaxaya gacantiisu qoyanubuu nabarkii dusha ka marinaya isagoo ka ilaalinaya wali biyaha si aana dhibaata usug saasuu qofkaasi haddii weyse ay tahay ku weyse qabaa hadday maydhasho tahayna saasoo kale intaasumuu ka ilaalinaya hadduu duuman yahay oo meeshii maxalkiiba uu duuman yahay markaana muxuu sameynayaa wuu masaxaya dusheedu masaxaya jabiirada aljabir ma yushbaru cala shasi jabrigu waa kabitaanka marka shayga qofka la kabo marka jabirina waa shayga laftigeedii lagu kabay markaa dusheedumu masaxaya inta kale waa inuu maydho matala gacantii intaa horaa duubnaydba ka soo qaata intaa kale waxaa ku waajiba inuu maydho haddii aanay biyahaasi halkaa uu ku maydhaya halkaa wax gaadhsiinayn halkaa hore caddan waba oo qofku hadduu shay ka caajiso inta kale waa laazimba looga bahayay inuu sameeyo culimada qaar ba haddaba waxay iskugu dareen tayamumkii iyo iyo masaxaadii taana culimo badan baa diiday waana saa saxda ahoo tayamum iyo qofkii isku dari maayo iyo iyo masaxaaddaas laba tahaara qofkii dusha laga saaray culays baa la saaray wey marka taasay noqonaysa inkasarat ixda zandaya azandaya waa shamcu zandin zandanna waa labada mataanood mataanaha ma taqaana haya bali sheeg adigu ya waa halka haye mataanuhu waa xaggee qoladaa hadda maan sheegaya nimanka aan imikun qaan gaadhay haye suwarag waaweyn haye labada lafood ee halkaas ah, sandigoo labada lafood waa kuuciyo iyo kursuuc ayaa la kala dhaha sida ay culimadii luqaddu ay yidhaahdeen oo <clears throat> marka ta xagga xigta suulka markaad gacanta saa dhigto qeybta xagga suulka xigtaa maxaa la odhanaya kuuc baa la odhanaya ta xaggaa kale xigtana maxaa la odhanaya kursuuc buucuna waa lugta buucuna markaa markii qofka carabta qofka waxba ma garanaya ujeeda waxay odhan jireen buuc iyo kuuc ma kala garanaya laa yacrifu alkuuc min albuuc aw bu min alkuuc inkasarat waxaa jabtay ixdaa zandaya labadayda mataanood mid baa jabtay oo fasaltu rasuul lahi sal la ala rasuulkaan weydiiyey oo fa amarani wuxuu amray an amsaxa inaan masaxa cala jabaa'iri rawahu ibnu maaja bisanadin waahin jiddan dee nabigaa weydiiyey wuri alayh salatu slam lakin sanadkii waa daciif noqday wacan jaabir bin cabdillahi radi allahu canhuma fi rajul aladii shuja la dakray oo fakhtasala famaata inamaa kaana yakfiihi waxaa ku filanaya yatayamam wayacsib calaa jurxihi khirqa khirqaduna waa maro yaro gobola taa kabniinka lagu duubo uma yamsax calayha u masxo wayaqsila saa'ira jasadi jirhkii kalena uu masxo macnuhuna waa sax an ibn cabaasin radi allahu canhuma qaala min asunati sunada waxaa ka mid a yusalli arajulu qofku inaanu ku tukanin bitayamumi gebagabaysigii ilaa salaatan waaxidatan salaad keliya mooyaane uma dabeetna yatayamamu lisalaati اlأkrى oo u gebagabayso salaadii kalena rawaahu adarquniyu biisnaadi ضaciifi jida sanadaad daciifa kori xadiiskana waa daciif culimadu way daciifiyeen muxadisiintahay waxaa ka mid ah albani raximah اllah marka hadduu ansixi lahaa wuxuu noqon lahaa in laba salaadood aanu gebagabaysiga isku gaadhsiin tusaale ahaan salaadii duhur buu tukaday inaanu salaada casar gebagabayskii ku tukan karin ee uu salaad kasta u gebagabaysto waxaa kaloo ka dhalan lahayd hadduu xitaa labada salaadood isku soo dhaweeyey uu jamciye ka soo qaad inuu jamciye labadii salaadood salaadii casar iyo salaaddii duhur buu jamciyey dee inuu mid kasta u gebagabaysaa ka dhalan lahayd mar haddii aan daliil gaaroo ku soo arooray masaladaa lahayn culimadu waxay asalkii baa lagu daynayaa oo ah tayamumku mar hadduu bedel ka yahay weysadii oo biyihii ah, inta uu weyse qabo laba salaadood iyo saddexba uu ku tukanaya soo maha tayamumkiina waa kula mido ilaa dee wax tayamumka jabiye la helo mooyaane oo ciladii meesha ay ka baxdo maalan biyihii la helo ama wax la mida ama de wixii jabin jiray weysada oo tayamumka wixii weysada jabinayana way jabinayaan waxaana la dheer biyihii amba ciladii oo meesha ka suusha matalan dhaxantii oo kale ama nabarkiiyo bogsado ama wax lamid a min asunati hadduu saxaabigu idhaahdo xadiisku waaba daciifa lakin min asunati hadduu idhaahdo waxaa jira mawquuf ay culimadu ihahdaan xukmu rafci buu leeyahy muxuu aha xadiiska saxaabiga ku jooga soo laakiin sida aynu mustalaxa ku arkayno waxa weeyaan waxaa jira mawquuf leh xukmu rafci laakiin min asunati hadduu saxaabigu idhaahdo ma mawquufkaa la raacinaya mise marfuuca la raacinaya waxaa la raacinaya marfuuca wuxuu ka ka tirsan yahay marfuuca waayo sunadii nebigu u nisbiyey aleyh isalaatu wasalaam min asunati waxaa ah anlaa yusalii rajul qofku inaanu ku tukan bitayamumi ilaa salaatan waaxidatan salaad keliya mooyaane uma yatayamamu lisalaati اlqraa salaadka kale u gebagabaysanayaa ta kale laakiin xadiisku maadaama uu daciif yahay oo xukuna lagama qaadanayo ee asalkii hore lagu baaqi yeelaya halkaa waxaynu kaga soo baxnay atayamum waayo gidaarkan oo kale ma lagu gebagabaysanaya masaajkan ina ku jiro kale imika ya haye waayo ciid baan ahayn way hay dhoobadan uu ka dhisay miyaanu ciid ka iman istanbarka laftigiisa miyaan laga keeninu meelka lagama keenine miyaan dhagaxii la ridqin oo wax lagu ya de xadiiskii baa caddaynaya saciid saasay noqon lahayd laakiin turbatuhaa soo maha aturba xadiiskaasaa waadixinaya oo sii caddaynaya hadduu dana qof inuu gebagabaysto oo ma darba waaxida mise waa darbatayn darba waaxida ba xadiiska saxiixi tilmaamaya waayo ma gacmuhu horreysiinaya mise wejigu horreysiinaya hadduu gacmaha horreysiiye ka war uu ansaxayaa ma ansaxayo wadaadoo alif waxbuu leeyahy ma laha addaa lagaa hayaa <laughs> soo maha maya keliga lagama haye laba nin baanu kala nahayna uu ansaxaya uu hadduu gacmaha horeysiiyo oo haddana wejiga uu dambeysiiyo culimadu waxay ka qaateen un tartiibta inay wanaagsan tahay waxay ka qaateen un aayadda oo faqsiluu famsaxuu biwujuuhikum anjade wa aydiyakum marka wejiga in la waa sunne ee waaajib maaha baab اlxaydi baabkii xaydka weeyaan waa baabkii u dambeeyey kitaab aطahaara ereyga xayd luqadda carabiga waxa u yaqaaneen carabtu asaylaan waa qulqulka iyo socodka xaad alwaadi bay odhan jireen dooxii baa socda marka waxaa kaloo dee aada loogu adeegsaday uu ku caanbaxay dhiigga dumarka marka qaan gaadhaan ilaa inta aanu markaa ka goyin ka yimaada oo ah mid dumarka bani aadamka o dham ay ka siman yihiin oo ilaahay subxana wa tacaala dee uu ku imtixaamay isagoo waxyaalo badan kaga duwan dhiigga kale oo waxyaalaha kaga duwan waxa ka mid a ah dhiiggaasi qof hadduu maanta nabar ku dhaco uu dhiig baxo dee qofkii waxbuu dhiiggaa u noqonaya laakiin dumarku xaaladan ay ku jiraan xaaladan caadada ay ku jiraan dhiigbax baa ku imanaya dacfi iyo taagdar bay ku timaada lakin haddana iska xikmad ilaahayo la mid noqon maayo dhiiga mala qofka intuu nabar jirka ka gaaro dee dhaawacaasi uu dhiigbaxaasi qofkii dhiiggiisi waxyeelaya ka waa xikmada ilahi subxana wa taala culimo waxay leeyihiin si ay arrintaas sax u tahay si kale ilahay ba in marka gabadhu ay uur leedahay dee ma yimaado oo ilmaha yar baa ilaahay subxana watacaala u siiya hidaa buu noqdaa intaa way caloosha hooyadii ku jiro intay nuujinaysana intooda badani ma yima ma helaan markaana caano isku bedelayaayo dee waataa ilmihii ku nuujinaysa haddaba axkaam buu leeyahay qur ilaahay subxana wa tacala ku sheegay oo dee cibaadadii salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo mucaamaladii bayna zawjayn intaba saameyn buu ku yeelanayaa waa sababta markaa kitaab kasta oo fiqiya aanad ugawayn baabkana culimadu waxay dhaha waa min ascab alabwaab alfiq abwaabta fiqiga marka la eego waa waxyaalaha u adag buu ka mid yahay ilaa culimada qaarkood ha waan ku wareeran waxay uga jeedaan xagga maaha adilada kusoo aroortay sifooyinkiisa iyo garashadiisa waayo waxyaalo kaloo dhiiga kala qofkii ka iman karaa dabeetana waa lagu wareeray xagga marka la eego mataloo makana makanu noqonaya saas culimo marka waxay waa sharcan damu damun damu dabiicatin yakhruju min qacri raxim qacri raxim buu ka soo baxaya ilmagaleenta galeenka dhexdiisu kasoo baxaya waa dabiici marka leeyahy waxa ku baxay waa wax ilaahay ku dabiciyey qofka waxaa ku baxay nabarig dee qofka gaadhay oo ka yimi iyo kii mustaxaadada gabadhii dhowr furanka ku dhacay ayaa ku baxaya waa damun dabiciyu yakruju min qaci raxm aw damu dabiicatin aw dabiciyunka doonto dhaho yakhruju min qaci raxim waa lagu sii dari karaa macluumaad kale oo ictaadu lunha idaa balaqat fi awqaati macluuma gabadha qaangaarhka ah buu ku yimaadaa markaa waqtiyo cayiman waana waajib gabadhu inay si gaara usii barato iyadu maadaama xidhiidh cibaadadeedii kala leeyahay waa waxyaalaha waajibaadka ah ee qof kasta oo dumara looga baahan yahay inay aqoon u yeelato waa sababta markaa dumarkii saxaabadu ridwaan ullahi calayhim ee fadliga badnaa ay nebiga ugu iman jireen calayhi isalaatu wasalaam ee ay weydiin jireen qaabkay uga maydhanayaan iyo axkaam fara badan oo uu leeyahay oo aanay ka xishoon jirin masalada iyada ah an caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi ina faatimata binta abi xubaysh faadima bint abi xubaysh radia allahu canha kaalad waxa ahayd ustaxaadu mid la dhabar fura ayay oo dhabar furan ku dhaco faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu uhi ina dama alxaydi dhiigga xaydku damun aswadun waa dhiig madow yucrafu waa la yaqaanaa oo dee dumarka u yaqaana fa idaa kaana dalika markuu arrinkaasi ahaado dhiiggaa madoobi markuu yimaado fa amsikii ka joogso cani salaati salaadda ka joogso فإذا كان aakharu ka kale markuu yimaado dhiigga aan madoomeyna dhiiggii kale ahaa fatawadaii weysayso wasalli tuko rawahu abu dawuud wاnasaa'iy wasaxaw ibnu xibaan wاlxaakim wastankarahu abu xaatim xaakimna xadiiskaa waa uu isdiidsiiyey ama macnaa munkar buu ku xukumay wey wfي xadiiثi asma bint cumays cinda abi dawuud litajlis ha ku fadhiisato fii mirkanin weel ama tashti faidaa ra-ad hadday aragto sufratan fowqa alma hadday ku aragto sufrada dhiiggiioo midabkiisii isbedelo asfar noqday faltaktasil ha maydhato liلduhri wاlcasr duhurka iyo casrka gusla waaxida maydhasho keliya wataqtasilu wtqtasil ha maydhato lilmaqribi wاlcishaa guslan waaxida maqribka iyo cishaa iyagana gusli keliya wataqtasil lilfajri guslan subaxana maydhasho gaara oo madax banaan watatawada way u weyseysanay fi ma bayna dalika intaa wixii u dhexeeyana way weyseysanaysaa an xamna bintu jaxash qaalat waxay tihi kuntu waxaan aw snaxaadu waxaan ahaa tiri gabadh la dhabar furo oo dhabar furanku ku dhaco xayidatan kabiira dhabar furan aad u weyn dhiig badan baa igeeman jiray oo shadiidatan daran fa ataytu nabiya sala allahu alay slm nabigaan u yimid astaftiihi anigoo fatwo weydiinaya qadiyaddaa ka wareysanaya fa qaala rasuulku wuxu uhi hiya arrintaasi waxa weeyaan rakdatun waa gujo gujadaasoo mina ashaydaani ka ahaatay oo maaha xaydkii ee waa xanuun kale oo shaydaanku uu sababay fataxayadii xayd tirso sittata ayaamin lix cisho aw sabcatan amba toddoba cisho uma dabeetana lixdaa amba toddobadaa kadib iqtasilii maydho faida stanqa'ti markaad nadiifsato fasalli tuko wa wacishriin afar iyo labaatan maalmood oo bishii kamid a ah haddaad lix ka dhigtay intii aad xaydka aad kasoo qaadeen aw alaaan wa ishriin amba saddex iyo labaatan haddaad toddoba kasoo qaadeen wasuumii soon saddex iyo labaatanka amba afar iyo labaatanka wasalli tuko fa ina dalika arrinkaasi yujziuki wuu kaaga filnaanayaa wuu kaa gudayaa waajibkii ku saaraaya wakadalika saas kale fafcali samee kama taxiid nisaa si dumarkuba ay u xaytirsadaan fain qawayti haddaad awoodo calaa an tuakhiri inaad dib dhigto aduhra salaada duhur oo wa tucajili aada soo dedejiso alcasra salaada casr aada soo dedejiso oo aada salaada duhur ka tukato aakhira waqtiha salaada casrna aad ka tukato awala waqtiha labadoodii aada isku keento markaa uma taqtasili dabeeta aada maydhato xiina waqtigii tadhuriina aada awoodo wa tusaliina aad tukato aلduhra wاlcasra jamiica salaada duhur iyo salaada casar aad wada tukato iyagoo wada socda uma tuakhiriina aad dibigto almaqriba wa tucajiliina alcishaa cishaagana aad soo qadimto uma dabeetana taqtasiliina aad maydhato labadaa u maydhato wa tajmaciina aad isku geyso beyna salaateyni labadaa salaad laba salaadood fafcalii haddaad sidaa awoodo in qaweyti fafcali saa samee wa taqtasiliina waad maydhani maca subxi subaxa si gaaraad u maydhan doontaa isagu salaad loo geeyey ma lahayn wa tusaliina waa tukan qaala rasulku wuxu uhi wahuwa arrinkaasi in maydhasho aada samayso talaadahana saa u jamciso iyo inaad weyse keliya ku daysato huwa acjabu lamrayni ilay huwa maydhashadaasi acjabu lamrayni labada arrimood ka wanaagsan weeyaan ilaya xaggayga u wanaagsan acjab bimacna axsan almrayn ilay rawahu lhamsa ba xadiska wariy ila النasaaئiyu waصaxaxahu tirmidiyu waxasanahu albukhaariy bukhaarina xasan buu ku sheegay sida abu dawuud soo wariyey وعan caiشha radi allahu tacala canha ana uma xabiiba uma xabiiba binta jaxshin shakat way u soo cabatay ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle addama dhiigga oo waxay uga soo cabatay markaa dhabar furanka iyada laftigeeda faqale wuxu umku umkuthii nagow nagow oo bimacnaa ka tag salaada iyo cibaadada qadra ma intii oo kale kaanat ay ahayd taxbisuka mid ku xaniibta oo ku joojisa xaydatuka xaydkaaga waqtigii aad xaydka lahaan jirtay ee aanad dhabar furan ka lahayn intii cishee aad cibaadada iyo salaada ka tegi jirtay aad xaydka tirsan jirtay qadarkii in leegoo kale imikana ka joogso uma qtasilii dabeeta maydho fa kaanat waxay ahaatay umu xabiiba taqtasilu mid u maydhata kula salaatin salaad kasta rawahu muslim wa fii riwaayati lbukhaariy waxay ahayd watawadaii u weysayso likulli salaatin salaad kasta wa hiya liabi daauud wagayrihi min wajhin aakhar warintan amba qeybtan tawadai likulli salaatin abi daawuud iyo culimada kale ayay ayay u ahaatay way xaadiistan dhammaan isku mawduuc bay ka warramayaane waxay ka warramayaan farqiga udhexeeya beyna dam almustaxaada wa dam اlxayd gabadha mustaxaadada dhiigga ku yimaada iyo dhiiggii xaydka ahaa maadaama dhiigga xaydka ah qofkii looga baahan yahay inay salaadii ka tagto soomkii ay ka tagto mucaamaladii iyadiiyo ninkeeda ka dhexeeyana ay joogsanayso dhiiggan kalena uu dhiigaga kale ka mid yahay isla markaana isku meel ay ka soo baxayaan loo baahanyay dee in la kala saaro oo aan cibaadadii iyo soomkii iyo looga tegin ayay dumarkani nabiga u yimaadeen ridwaan ullaahi calayhin damulmustaxada iyo damulxayd waxa ay ku kala duwan yihiin asbaabo iyo waxaala ay wadaagaan waxayna ku kala duwan yihiin markaa culimadu waxay sheegeen sagaal ka mida ah dumarka ayaa waktigaasi la sheegay saddex walaalay ahaayeenoo waa abnaau jaxsh banaatu jaxshi maan ujeeda oo ay rasuulka hilmaamtay ahaayeen qaarkood ama labado saddexdooda markaa saddexduba laba halkan inoogu jira mid waxa weeyaan umu xabiiba bintu jaxash midna waa xamna bintu jaxash midna waa zaynab bintu jaxash waa rasuulka xaaskiisia markaa zaynab culimada qaar baa yidhi may arrintaa kamay soo aroorin saxaabiyada kale waxay fatima bintu abi xubaysh adu ilaa sagaal dumar ah oo culimada fiqiga qaarkood ay gabay kusoo ururiyeen ayaa jira mushkilad taasi maaha ama ha ka badnaadaan ama ha ka yaraadaan axkaamtun baa laga raacaya maadaama arrin weyne ay ku xidhantahy markaa gabadha dhabar furanku ku dhaco waa xanuun buu nebigu sheegay waa laag shaydaan gujada shaydaanka arrakdu waa qofka marka lugta lagu laago matra lagu dhufto markaa shaydaanku qofka bani aadamkaa saamayn buu ku yeeshaa oo si tu xisiya iyo tu macnawiya labadaba uu kuleeyaho xisigi waa maxay matala nabigu muxuu inoo sheegay alayhi isalaatu wasalaam ilmo kasta markuu dhasho muxuu sameeyaa shaydaanku wuu gujiyaa markaasuu ilmihii yara dhawaaqa laakiin ciisa bnu maryam awood kumuu yeelan markan kalena shaydaanku waa ka qofkan waswaasinaya ee mararka qaarkood waxyaala khayaala tusaya ee intaasoo dhan dagaalka shaydaanka waa soconaya halkanna markaa waa xanuun qofkii ku dhacaya oo shaydaanku uu sababayo dabeetana cirqi siduu nabigu sheegay calai sl waa xidid dhiiggan xaydku isagu wuxuu ka imanayey ogxantii u diyaarka ahayd inay ilmaqaadaba ayay arrintani ka imanaysa oo markaa uu ka imanaya kan kale laakiin waa waa xidid halkaa ka soo baxaya oo aan dhiiggu joogsanayn isku meel lagu ka soo baxayaa inkastoo de jihadu kala fogaan karto say culimadu ihahdaan laakin haddana raximkii bay labaduba ka wada imanayaan taasaa markaa waxay ku keenaysaa dumarkii culays inay kala garawaya axaadiisna marka lasoo ururiyo laba arrimood baa nebigu caleyh isalaatu wasalaam uu u sheegay mid waxa weeyaan inay tamyiiz sameeyaan tamyiiz tamyiiz macneed waa maxay inay kala soocaan oo midabkii ay ku kala gartaan iyo urtii iyo wax lamid ah iyo caadadii ay lahaayeen alcaada tatabic alcaada caadadii ay lahayd gabadhu matalan intaanu ku dhicin arrinkani ka soo qaad in bisha awalkeeda toddobada cisho u horeeya uu ku iman jiray dhiig uu ku iman jiray marka halkii un bay ka bilaabaysaa oo toddobadii cishona waxay ka soo qaadaysaa inay ku jirto xaaladii caadada inta kalena inay daahir tahay bay kasoo qaadaysa oo ina dam alxaydi damun aswadun yucraf waa tamyiiztaasi xadiiska dambena wuxuu tilmaamayaa qadra maa kunti taxiidiin ayuu xadiisku rasul ala sl markaana u sheegay maalmihii cayinaa markaa tiradii cayinayd mid saddexaad baa jirta oo iyadu aan tamiisna ma garanayso oo ma kala soocayso maalmaha laftigoodii way iskaga dhex daateen oo garanmayso meel alla meel ay kaga soo beegmi jirtaba markaa mid mumayiza bay culimadu ku sheegeen mumayiza waa ta dhiiggii kala garanaysa labadii dhiig bay kala garanaysa midina waa muctaada muctaada waa maxay caadada ay lahayd bay ku soconaysa waana ta u badan ee nabiguna sheegay alayh isalatu salaam in caadadeedii hore ay ku socoto iyo mutaxayira mid iyadu ku wareertay labada midnaba maaho tamyiizna ma garanayso ma kala sooci karayso caado cayimana ma laha markaa maxay samaynaysaa iyaduna waa kuwa culimadu taanaga kaga jawaabay inay dumarka u dhow dhow ay qaraabada yihiin hooyadeedi iyo walaasheedi iyo dadkaa inta badan laga yaabo inay isku dhadhawaadaan meel ay wax kaga soo wada beegmaan ayay ku dayanaysaa qaarkoodo markaa ay kasoo qaadaysa saasay noqonaysa waay marka laga yimaado dhiiggii xaydka isagu waa axaadiista dambu sheekhu inoogu keeni doonaaye dhiiggan ustaxaad bimacnaa kahura alxayd macnihiisa weeyaan uu farabatay ayay noqonaysa oo uu joogsan waaye waxay markaa ka dhalanaya horta gabadhaas waa daahir dumarkaa kalun bay la tahay hal cilun baa jirta laakiinoo salaad kasta waxaa ku waajiba ah inay u weysaysato salaad kasta tatawada-u likulli salaati wa yustaxabu laha an takhtasila likulli salaatin salaad kastana inay u meedhataa maxay noqonaysaa waa sunne inay salaad kasta u meedhataana waa sunne inay u weysaysataana waa waajib horta taasi hadday awoodi karaysa inay salaad kasta maydhatana way wanaagsantahi si weliba culayskaa iyo mashaqadaa uu nabigu uga fudaydiyo xaggii istixbaabka qusliga waxa uu amray inay salaadaha isku soo dhoweyso oo salaadii casar aakhirka xagga dambe ka tukanaysa ila duhurkai casarku way soo gaadhaan soo ma in yar u dhaxaysa salaadii casar waqtigeedii bay tukanaysaa u horeeyey salaadii duhurna waktigeedii u dambeeyey ayay tukanaysaa dabeedna markaa hal qusli bay ku jamcinaysaa maqribkiina way dib dhigaysaa cishaayigiina way soo qadimaysaa hal qusli bay samaynaysaa subaxi isagu waa madax bannaanyay soo maaha sidaas marka halkay shan jeer meedhin lahayd maxay ka noqotay saddex bay noqotay saddex jeer nabs waa sida sunnaah rasuulku wuxu uhi sidaasaan labada arrimood ay agteeda cajooga laakiin salaad kasta inay waxaa u banaan inay meedhashadaba iska dayso oo ay weysaysatoon haddaba intay tukanayso laftigeeda markaa dhiiggii hadduu yimi hadduu socdo wax allo wax lagu leeyahay ma jirto salaaddeedaa way iska wadanaysa waayo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasxa sida nebigu alay slat slam u sheegayna marun bay ku yay xidhanaysaayo dabeedna markaa way iska tukanaysaa way iska wadanaysaa iyado salaadeedi waxaa la midoo culimadu haleeshiiyeen qofka kaadidu aanay ka joogsanayn qofku aanay kaadidu ka joogsanayn baa la xukuna sidan unbu isna yeelaya ama matalan saxaaradi baa isaas kale aqoonyahanadaasi uga imanayaan isna la xukun buu noqonaya qofkaasi saxaabiyadan iyadu u maydhan jirtay salaad kasta waa ijtihaadkeedii unoo dee sunnihii ayay qaadatay oo u bannaantay dee inay salaad kasta maydhato laakiin si culayskii looga yaray nebiga ala sala slam saas sabab weli haddayba iska dayso oo weyse keliya ay ku gaabsatana haddaba maxay samaynaysaa qadarkii maalmihii markay dhammaadaan waa inay maydhato oo maxay niyoonaysaa dee xaydkii halkaa waktigiisi ku dhammaaday waa waajib markaa maydhashada dambe waa tii looga baahnaa cibaadadiina halkii bay ka wadaysa an caiشha radi alahu tacala anha qalat waxay tii ina faadimata binta abi xubaysh kaanat waxay tustaxaadu mid la dhabar fure oo dhiiggaa dhabar furanka la hahdo af soomaaliga uu ka yimaado faqaala rasuulu lahi salى اlahu alay sl rasulku uxu ina dama alxaydi damun aswadu yucraf yucraf waa la yaqaanaa yucrifna waa la akriyay bikasri raay oo lahu raaixa lagu fasiray marka ur buu leeyahay aada ku garan doonto fa idaa kaana dalika markuu arrinkaasi ahaado arrinkeed dhiigga la yaqaano ee macruufki markuu yimaadana dhiigga waa kan bil kastaba iska socda adiga uu socdaawune laakiin markaad aragto dhiiggii socday mid ka duwan inuu yimi oo midabkiisu madowgaa yahay oo la garanayo kii aad taqaanay hore ah amba urtaa leh fa idaa kaana dalika fa amsik can sala salaada ka joogso ha tukanin fa idaa kaana laakharuka kale markuu yimaado kaa aan midabkiisu axmar weeyaan isneen ee aan urna lahayn fatawada i weysayso wasalli tuko markaa dee xadiis kalea sii caddeey weyse keliya inaanay ku gaabsanaynine inay maydhanayso ila waajib weyaan o inka maydhanayso culimadu markaa farqiba usheegeen farqiyada usheegeen waxaa ka mid ah ko labada midabka horta way ku kala duwan xagga lownka lownka midna waa madow waa damulxayd midna waa axmar oo damulxayd waa adag yahay kan kale waa raqiiq waa dhiiggan caadiga qofka jirhkiisa ka soo baxaya urta way ku kala duwan yihiin oo dhiiggaas eh, damulxayd ur leeyahay gaarahoo kan kalena urba ma laha qolada mucaasiriinta culimadan iyo dhakhaatiirta waktigan jooga waxaa kaloo sheegeen inay idhaahdeen dhiiggan xaydku laa yatajamad ma ma fadhiisto oo ma adkaado laakiin kan kale dhiiggan kalema macruufo markuu qofku markiiba ka soo baxo degdeg deg buu fadhiista marka haddii xitaa waxay dhahdeen ba ay dhacdo dhiigga xaydka laftiisu inuu fadhiisto waa mar dambe ayuu adkaanaya mar muddo dheer kadib lakin dhiigan kale waa macruufo markiiba waa kan adkaanaya ee fadhiisanaya taana way ku kala duwayen dhiiggan xaydku wuxuu isagu leeyahay gabadhi markay caafimaad qabtu ka soo baxaya kan kale waa xanuun isagu waa gaaro rasuulka ala sla slam wuxu uhi inamaa dalika cirqun arrinkaas waa cirq waa xidid mar kale wuxu uhi wa rakdatun min ashayطaan oo shayطaanka ayaa sababay oo isagoo ilahay keenay haddana dee shaygu sabab buu yeelan kara wa xadiis asma bint cumays cinda abi daawud litajlis fii mirka waay xadiiskana uu tilmaamaya maxay ku kala saareysaa bal hadda siyaabo kaloo ay ku kala saari karto markay toddobadii cishe matalan dhammaadaan inay biyo inta weel ku shubto ku dul fadhiisato dabeetana markay aragta asufra dhiiggiiyo madowgiisu yaraaday oo sufra cawlana oo biyo biyo iyo waxyaalahaasoo kale ah waxay noqonaysaa inay daahirtay baa laga soo qaadaya marka fii mirkanin mirkan waxa weeyaan wicaaun aw inaaun yuqsalu fihi athiyaab waa weel dharka lagu maydho markaa de tashti oo kale noqonaya inaga faidaa ra markay aragto sufratan midabka cawlaanka ah ee dhiiggii hore aan ahayn dhiigga khafiifka ah markay aragto ee fowqalmaay biyaha ay ku dul fadhiisata ay ku aragto faltaktasil ha maydhato liلduhri wاlcasr quslan waaxida duhurka iyo casrka intay isku geyso oo duhurka ay dib dhigto casarkana ay soo qadimto hal qusli hal maydhasho wa taqtasil lilmaqrib wاlcishaa qusla waaxida wa taqtasil lilfajri qusla wa tatawada fi ma bayna dalik intaa wixii ka dhexeeyana way weyseysanaysaayoo maydhashadaasi weysana way ku daraysa haddiiba maalan ay ka labadii maqrib maqribkii cishaa isku geyn weydo way weyseysanaysaa weyse keliya ku daysanaysaa an xamla bintu jaxsh umu xabiiba bintu jaxsh iyo xamla bintu jaxsh umu xabiiba waxaa qabay saxaabigii la jiray dalxa bin cubayd illah xamla bintu jaxshna bin cumayr sacaadigi la odhan jiray baa ka dhintay markii dambena waxaa guursaday cabdiraxmaan ibni cawf waxaa guursaday cabdilahi bn waxaa guursaday dalxa bin cubaydillahi baa guursaday xamna bintu shaxsh markii hore waxa ka dhintay muscab bin cumayr marka waxa guursaday dalxa bin cubaydillah umu xabiibana waxaa qabay cabdiraxmaan bin cawf ayaa qabay waxaanay walaalahayn labadoodaba zaynab bintu jaxash oo xaaskii nabiga ahayd isla markaana inaabtidahay qaalad waxay tihi kuntu waxaan ustaxaadu mid dhabar furankaasi ku dhaco xaydatan kabiiratan shadiida fa ataytu nabiya sala la alay sl nabigaan u yimi astaftiihi anigoo ka fatwo doonaya ay dalaba adlubu minhu alfatwa rasuulku alayh slat slam markaa mufti buu ahaa mufti ma lagu tilmaami kara rasuulka ya ha waa lagu tilmaami kara xaaladda iyada faqala wuxu uhi innamaa hiya rakda waa gujo min ashaydaani shaydaanka ka haatay oo xayd maaha qadiyadaasi dhiiggaa faraha badan ad arkaysaa dhiiggii xaydka maaha ee fatxayadii xayd tirso sittata ayaamin aw sabcata marka awdaasi ma takhyiirba awdaasi ma takhyiirba mise waa atanwiic maxaa farqiga udhexeya labadoodaas ibn cuthaymin baa shee ayaa sheegay raximah llah wuxuu leeyahy waa tanwiic tanwiic iyo awda waa adila waa takhyiir iyada ikhtiyaar kale amba amba lix bay ka soo qaadaysaa amba toddobay ka soo qaadaysaa laakiin marka la waa tanwiic waxa weeyaan dumarka qaarkoodna lix cisho ayay inta badan ku dhacda qadiyadaas bishii horta xaydkaasi bishii hal mar buu yimaadaa marka inta badan amba lix cishuu ka qaataa amba toddoba cisho waa la dumar intaa ka yar amba mararka qaarkood ka bata laakiin sida aqlabkay u fara badan yihiin amba waa lix cisho amba waa toddoba cisho markaa kolba kii adigu aad ahaan jirta weyaan tanwiica waxa weyaan haddaad lix cisho ahaydna lix cisho ka dhigo haddaad toddoba ahaydna toddoba ka dhigo ee maha labadaa ikhtiyaarka kaa doonto qaada maha qtasili maydho waa maydhashadii daahirka ay u maydhanayso faida stanqacti ay tahurti markaad isnadiifiseed maydhato ead isdaahiriso fasalli tuko arbacatan aw alaatan wacishriin kolba siday arrintu ahay bishii saddex iyo labaatan cisho amba afar iyo labaatan wasuumi wasalli saddex iyo labaatanka iyo afar labaatanka tuko fa ina dalika yujziiki arrintaasaa kaaga filnaanayso kaa gudaysa ka soo qaad in arrintaasi ay qaladba tahay oo toddobada cishe ay fadhideen ama lixda cishe ay fadhideen aanay waqtigii xaydkaba ahayn dee laa yukalifu llahu nafsan ila wasaxa qofku awooddiisa isaguu dadaalay xagga ilahay bay arrintaasi ku xihantay wakadalika sidaasi fafcali samee kamaa taxiidu nisaan say dumarkuba waxay tirsadaan adigu sameeyo toddobada cisho ama lixda cisho tirso dabeetana haddana ka maydho haddana intii ay daahirka ahaayeen daahir iska soo qaado iska wado fain qaweyti haddaad awoodo markaa inaanay waajib ahayn ba laga qaatay qusligaasi la soco fain qaweyti haddaad awoodo calى an tuakhiri digbiso aلduhr watacajili aada soo dejiso alcasr uma dabeetna takhtasili aad umeerto aada meerto xiina tadhuriina markaad daahirto wa tusaliina الduhra wاlcasra jamiica ku jooji marka hadalka watacajali alcasr uma takhtasili xiina tadhuriin waad maydhanaysaa marka aad daahirto xilliga aad qiyaastay saddex labatanka ama afartiga haddaba haddana rasulka alay sla slam hadalkii hore ku noqday watusaliina waa tukani aلduhra wاlcasra jamiica duhurka iyo way hadalkaan ku noqda cafan fain qawita haddaad awoodo calى an tuakhirida dibto aلduhra tucajil alcasr ay fafcali sidaa samee uma taktasilii xiina tadhuriin waad maydhani waktiga aada daahirto watusaliina duhra walcasra shamiican marka daahirkani maaha waa tahaaradii hore ee toddobada cisho ay ka daahirtay haddana hadalku uu isku soo noqdayoo culimada qaar ba waxay leeyihiin ibnu xajar baa hadalka hadalkii tirmidi iyo abu daawud iyo iskuiyu soo isa soo dhexgeliyo sheekha ku tasarufay hadalka xadiiska lakin macnu wuu istegaya oo waxa weya markaad haddana salaada duhur haddana u maydho haddana markaad daahirto had saa samee wa tusaliina duhra walcasra jamiica uma tuakhiriina almaqriba baad dibdhigaysa wa tucajiliina alcishaa baad soo dedejinaysa uma taktasiliina wa tajmiciina bayna salaateyn labadaas salaadood kasta waad jamcinaysaa fafcali haddaad sidaa awoodo hadalki hore markaas yay ku xidhan tahay dee saa samee haddii aanaad awoodinna ha lifine weysadii kaliya kudayso subxii bay noqotay wa taqtasiliina maca subxi wa tusaliin markaa waxay shabahaysaa culimada qaar waa jamcu suuri bay dhaha san o kale jamcu jamcun suuriyun jamcun suuriy waa maxay jamacna waa jamcigii xaqiiqiga ahaa jamciga xaqiiqiga waa kee dee salaadihii in la isku geeyo soo oo matalan salaad ayaa waktigeedii laga dibdhigayo tii kalea lala tukanayay salaada duhur baad matalan dibdhigayso casarka waktigiisi baad la tukanaysa ama casarkii soo qadimayso xaggan aad keenaysa markaa jamcu suuriga waxa weeyaan waa tan salaadii casarna salaaddii duhurna la dibdhigay ee xagga ugu dambayse la geynayo salaaddii casarna xagga horese laga dhigayo labadii salaadood wakti keliya lama wada tukan mid walba waqtigeedii baa la tukaday wakti yar baa udhaxayn kara de xoogaa baa udhaxayn kara waxaa la jamc noocaas ah jamcun suuriyun waa jamc haddana suuraddii wataan lakin jamci rasmi ahayn sidaasay samaynasaabay leeyi sheekh ibn cuthaymiin markuu xadiiska sharxi wuxuu leeyahy maya xataa jamcinta kaley samayn karta labada salaadood wakti keliya iskugu geyn karta waxaana u daliila buu leeyahy rasuulku alayh salatu slam inuu jamciyey sida cabdillahi ibnu cabaas uu yihi magaalada madiina inuu isku geeyo duhurkii casarkii maqhribkii cishaayigii iyadoon xanuun jirin roob jirin khawf cabsinaani jirin oo markaa muxuu saa u sameeya la weydiiyo wuxu uhi u fudeydinayy nebigu alayh isalaatu wasalaam mararka qaarkood in salaadihii la jabciyadu u xubaari jiro haddii xaalaadka qaarkood ay la samayn karo de markaa gabadhan culeyskani haystana jamcu suurina way samayn kartaa oo ah labadaba waqtigii inay ka tukato laakiin isku soo dhaweyso waanay jamcin kartaa wahuwa qaala wuxu uhi wahuwa acjabu lamrayni ilaya labadan arrimood labadee labada arrimood in weyse keliya ay ku gaabsato iyo inay maydhashadaas samayso oo culayskiina ay iska yarayso oo ay saddex maydhasho ka dhigto waxaa kaloo noqon kartaa oo yaxtamil in shanta jeerba ay meedhato oo shanta salaadood shan joor jeer ay meedhato iyo inay saddexdaa ka dhigto culayska laga yareeyo huwa acjab اlamrayni ilay acjabna bina axab wa axsan wanaagsan وعن caiشha رadي الlahu taعalى عanha ana uma xabibata binti jaxshin shakat way usoo cabatay ilaa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam addama dhiigay uga soo cabatay cabashadaasi haddaan qofku qadarka ilaahay diidarayn mushkilad ma laha qofki inu dhakhtarki u cawdo hahdo war waan xanuunsanaya halkaas haddii ay xanuunaysa saasana lakiin hadduu qadarka ilaahay diiday uu ku dambaabaya cabashada makhluuqa uu cabanayo faqaale wuxu uhi rasuulku umkuthi almukthu waa nagaanshaha shay laga joogo ka joogso salaadii iyo soomkii qadra maa kaanat qadarka intii taxbisuka ay ku joojin jirtay ku xabisi jirtay xaydatuka xaydatukii oo bimacnaa salaadii iyo soomkii ay kaa joojin jirtay intii ileg un qiyaas waa ictiyaadkii markaa uma qtasila dabeeto maydho oo maydhashadii waajibka ahayd marka xadiiskan muu amrin inay maydhashadu ay sunno tahay waxyaalaha laga qatay waxa ka mid ah xadiiskan rasuulku alay slat slam muu amrin maydhashadii ee maydhashadan u waa tee waa xaaladda ay daahirtatii ku waajibka ahayd laakiin tii hore u amray inay salaadaha midkas isku geyso ay maadhato xadiiskan kuma amrin saa awgeed bay sunno tahay fa kaanat waxay haddaba iyada ijtihaadkeeda umu xabiiba binti jaxsh taqtasilu mid u marhata kula salaatin salaad kasta kula salaatin bay u marhi jirta wa fi riwayat bkhaariy watawada-i likuli salaatin salaad kasta weysiso wahiya liabi daawud wageyrih min wajhin akhir an uma cabdi radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri kuna waxaan laa nucaddu qaar aan ku tirin laa nacuddu kumaanaan tirin jirin alkudrata iyo wasufrata labada midab bacda duhri markaanu daahirna kadib shay waxba kumaanaan tirin jirin rawahu lbukhaariy abu daawud walafd lahu alkudra wasufra culimadu waxay ku fasireen kudradu asalka waa maxay un kadir inaga aragna waa biyo dhooqaysan markay biyuhu midabkoodu cawlaan noqda ee dhoobada ay dhex galaan marka waa midab dhiiggii midabka ka guurayo dhiiggii xaydka midabkiisiina uu ka guuray waa midab cawlaan ah waxbaa dhiig ku jira haddana waa ka duwan sufraduna waa taa mid shabahdo oo midabkiisan cadaan baa ku jira kaa hore waxay dha waa cadaan laakiin midabkaa huwa allown alaxmar aladi yudrabu ila asawaad xagga wuxuu u dhow yahay madow kan kalena ah allown alaxmar aladi yamiilu ila albayaad cadaan baa ku jira sufra kudra waa masale ay culimada uga hadlaan waa xaaladday gabadhi ay daahirtay hadii sufradan iyo kudradani ka yimaadaan haddana way ka daahirtay way maydhatay ka soo qaad haddana kudra wasufra baa yimid dhiiggaa aan dhiiggii xaydkana ahayn midabkiisuna biyahaasoo kale iyo jilicda sare haddana midabka amba cadaanku yarxiga saasoo kale waxay leedahay waxba kamaanaan soo qaadi jira wax kaloo iska yimi baanu dhigi jirayoo salaada iyadii waanu waanu iska wadan jiray maxaa laga fahmaya laakiin haddii uu yimaado anaa ayaami lxayd haddii maalmaha axaydka ku jiraan uu ka yimaado matalan intuu mararka qaarkood yaro kala go iman karaa tiradii maalmihii ay tirsanayeen hadday kudradan iyo suufradan yimaadaan in lagu tirinayo min alxayd lagu tirinayo sidaasoo kale hadduu awalka yimaado xagga hore hadduu ka yimaado hadduu ka yimaado xaggee bilowga marka ay gabadha waxaan kusoo bilaabmayaan haddii kudrada iyo suufadaasi ku yimaadaan in min alxayd la xisaabiyo xadiiska saasaa laga fahmay umu caiya ay tii waa sababta marka culimadu iskugu khilkhilaafeen culimada qaarkood baa waxay maraysa ibnu cuthaymiin iyo culimo kaleba inay yidhahdeen alkudra wasufra laa yukalifu llahu nafsan illa wasaxa dhiiggan miyuu dhiigyay maya wax ka duwan soo maaha gabadhaasi waxa laga soo qaadaya inay daahir tahay amba ha xagga hore ha dhacdo ama dhexda ha dhacdo ama bilgo ha dhacdo culimada qowlka labaad ee ugu xooga badna waa qowlkan odhanaya hadii markii xeedku dhammaaday kudrada iyo sutrada yimaadeen sufada yimaadeenna halkaa haddii kalena waa lagu tirinaya min alxayd haddii kalena waba laga soo qaadi kunna ayay tidhi xukmu rafci bay iyo siiqadan ma leedahay laftigeeda oo dee waktigii nebigaba iyo u nisbeynine waxay sheegaysaa ka warramaysaa hadday dumarkii saxaabada yihiin inay saa samayn jireen dee fatwana nebiga ay ka haysteen alayh isalatu salaam kuna waxaan ilaa ciddu qaar aan ku tirinin alkudrata wasufrata bacda duhri duhur kadib shay waxba kumaanaan soo qaadi jirinoo daahir baan iska soo qaadi jirnay sufrada iyo kudradaas midabkaasi hadduu yimaado wacan anas radi allahu canhu ana alyahuuda yahuuddu kaanu waxayan idaa xaadat ilmaratu haweeneydu markay xaydo lam yu-aakiluuha waxba lamay cuni jirin faqaala nabiyu sala la alay slm wuxu uhi isnacuu sameeya kula shayin shay kasta ila nikaaxa ila aljimac mooya galmada mooyaan rawahu muslim وعن caiشha رadي الlahu taعala canha qalat waxay tihi kaana rasuulu الlahi salى الlaه alay sl rsulku waxa yaamurunii mid i amraa markaan xaaladda ku jiro oo faataziru wixii amri jiray inaan soo guntado oo faataziru waan soo guntan jiray oo fa yubaashirinii fa yubaashirunii wa ana xaaidun fa yubaashirunii jidhkayga ayuu taaban jiray wa ana xaa-idun anigoo xaaladdaa xaydka ku jira mutafaqun caleyh nimankaa yuhuudda la hahdaa aad bay isku kalifi jireen o waxyaala badanna waa lagu adkeeyey markay maradu nijaasoodo marada way meydhi jireen oo gabadha markay xaaladda xaydka ku jirto way fogeyn jireen waxla lamay cuni jirin kamay soo agoonay jirin guri lamay degi jirin saasay u fogeyn jireen laakiin rasuulku alayhi salaatu wasalaam qadiyaddaa meesha uu ka saaray dumarkiisa halkay hurdaan buu seexan jiray jirkooda wuu taaban jiray waxbuu la cuni jiray shaygaa keliya unbaa la yska ilaalinayaa oo ah alwad aw nikaax nikaax halkan wadigaa looga jeeda taasuu nabigu iska ilaaliy uri alayh isalaatu wasalaam laakiin qofkii waa qof iska caadaya waxba kama duwana dadka kale oo sidii ay u fogeeyeen iyagu ay samayn jireen la samayn maayo nimankaasi ay samayn jireen mubaasharadu taqbiilka way kasii xeel dheer tahay waa adamu ila ljasad waa jirhkeeda inuu jirhkiisa ku dhashiye matala oo wuxuu amri jiray inay soo guntanto guntashada waxa weyaan dee intaa hoose inay wax ku xidho si aan qofkii wax uga imanin amba uga dhicin oo ay isagoo dee nebi maxamed aleyh salatu slam isagu ilaashanaayo dee ilaahay ilaaliyey haddana culimo badan ba waxay leeyihiin hadduu isagii qofku inay wax kale ku dhici karaan ama wax kale ka iman karaan ilan xaaladan iyada walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna ba ilahay dhe ha u dhawaanina ba la hi soo ma ilaa ay ka daahirayaan haddii dee qofkii naftiisa inaanu xanan karaynin dee marka hore waxda mubaasharada waynu iska ilaaliya lakin inay arrintani bannaan tahay oo rasuulku wixii ay samayn jireen qalabsanaabuu meesha ka saaray an anas radi allahu canhu أن اليهوuda كانوا waxay إdا xاadت المرأة lm يؤkل wa lm jir fqال النبي صل اه علي اصنعوا كuلa شhayءi sameeya إلا النكاح رwاه مسلم وعن cائشhaة رضي الله تعالى عنها قالت waxay tii kاn رasuل الlahi صلى اه علي sلم yأmرنii oo faأtزir iزاar ba so iزاarkuna wii lagu xidhay intaa qaarka dambe oo fa yubaashirunii jirhkayga ayuu dhunkan jir u taaban jiray wa ana xaaidun oo jirhkiisa uu kusoo dhejin jiray wa ana xaaidun mutafaqun caleyh xaa'idatun lama idhahdo inta badan culimadu maxay u sheegeen waayo dee xaydka ciidunbaa ku sifaysan soo maha saagood baa xaaidun ee xaa-idatun ta'dii marbuudad ahayd ee taniiska lama raaciyo xaamilatun saasoo kale lama idhaahdo waanay banaantay luqa ahaan xaaidunna waa la waa la odhan karaa xaamilatuna waa la ohan karaa xaamilatun iyo xaadatun laakiin wax kaleoo ku cagsiyaan jirinba looma baahna marka an ibn cabaas radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alay waslam fi ladii kii yatii u tegayey imraatu haweenaydiisa wahiya xaydun iyadoo xaaladdaa ku jirta qaala wuxu uhi yatasadaqu wuu sadaqanaysanaya bidinaarin hal dinaar buu sadaqanaysanaya aw nisfi dinaar ama dinaar barhkii rawahu lkhamsa baa xadiiska wariyey wa saxaxahu alxaakimu wabnu lqataan ayaa saxiixiyey warajaxa waxay rajaxeen hayruhumaa labadooda cid aan ahayn waqfahu xadiisku xaakim iyo ibn qaطan iyagu waxay صaxiix bay ka dhigeen o marfuuc bay ka dhigeen lakiin ciddii kale waxay rajxeen inu xadiiskan yahay mawquuf faاctazilu الnisaء fi اlmaxiidi walaa taqrabuhuna xataa yadhurna marka arrintaas inay xaaraan tahay iyo xadiiska imikanu marayna ila nikaax haddaba hadday dhacdo qofkii uu ku dhaco ayaa xadiiskani uu xadidaya kafaarada looga baahayay kafaarada looga baahayay baa xadiiskan uu sheegaya inuu dinaar yahay ama nisfu dinaar marka waaba la kala saara waa l haddii awalulxayd arrintaasi tahay haddii bilowgii ay tahayna dinaar buu sadaqadaysanaya hadday aakhirka tahayna nisfu dinaar bu ayuu sadaqadaysanaya awaluhu aakhiru in kaana fi awal alxayd yatasadaq bidinaar wain kaana fi aakhirihi yatasadaq binisf adaynaat masalada laakiin culimada intooda badan way diideen oo qofka inuu uu dambaabay horta waa aaim uu dambaabay oo dee amarkaa buu ka hor ilaahay buu toobad keenaya wax kafaaro lagu leeyahy haba yaraatee ma jirto xadiiskana waa mawquuf mawquuf isagoo ah haddana haddana uu daciif sii noqday labadaa arrimood ba iskugu darsameen dabeetna markaa de waxaan qofka ilaahay ku waajibin inaynu ku waajibino waa dembi kale iyada laftigeedu hadduu qofku dee markaas sadaqa iska bixiyo yatasadaq bidinaarkaas ama wax lamid ah laakiin wax waajib oo saaran haba yaraatee maaha towbadiyo inuu ilaahay usoo noqdo ayuunba ayaa looga baahan yahay saasaa markaa raajixa inuu ilahay towbad keeno ilahay usoo noqdo وعن بن عbاس رضي الله عنهma عن النبي slى الله عليه وسلم في اldي ki yأتي mن امرأة haweenaydiis wahiy xaydun qala wuxu uhi yتصدق بدinاari أو نصف ديناr رwاه الخمسة وsعه الحاkم نqdاn ورجع غayrهma وقفة وعن أbي سعيid رضي الله عنه qال qala رsuل الlahi slى الله عليه وسلم rasuulku wuxu uhi alayhi slat miyaan ahayn idaa xaadat marka ay xaaladii ku jirto gabadha xaydka lam tusalli mid aan tukan walam tasum oo aan soomin miyaanay ahayn muttafaqun caleyhi fi xadiisin xadiis intan ka dheer ayuu kusii jira xadiiskani wuxuu daliilu yahay ana almarأaة alxaa'id laa tusalli walaa walaa tasuum hadday soomto ay salaadana ka ansixi maayo bale way ku dambaabaysaaba qof salaad uu tukanaya ku dambaabaya ka warran ya salaad inay tukantaa maxay ka tahay xaaraan ka tegiddaa salaadda ay ka tagtana wax dembiyo dee kuleeday ma jirto walam tasum marka xadiisku waa xadiiskii dheeraayo rasuulku alay slat slam maalin ciida buu dumarkii wacdiyey markuu raggii wacdiyey buu dumarkii u tegay oo wuxuu waxaan arkay idinko naarta u badane wax sadaqadaysta markaa gabadh haara leh ayaa ka dhex kacday bui dumarka dhexdooda xadiiska sheekh albani o kale wuxuu daliishsaday inaanu niqaabku aanu waajib ahayn waayo saxaabigu gabadha saxaabiyadda ah ka dhex kacday safca alkhadayn u yihi haaray lahay waxay kutusaysaa in aanay niqaabnayn rasuulkuna ma odhan niqaabo waajibka kama dhigin dabeedna waxay tidhi rasuul maxaanu naarta ugu badanay waa rasuulku alay sla slam laba arrimood u sheegay takthurna tukthirna اlacna watakfurna اlcashiir ay zawj nacdashana waad farabarisaan ninka xaqiisana waad dafirtaan oo rasuulka ala sla sl xadiis buu ku haddaad sanadka o dhan gabadha soo wanaajiso wanaajiso ay maalin wax ka aragto way ku dafiraysaa weligaaba khayrka amaan arag sanadka o dhan baad soo wanaajiso wa siinayso saasaad u hagaajisa dee bashar baa tahay mar bay wax kaayarsi noqon karaan ya khayr iyo ijaabatoodna male ayaaba laga yaaba ina tirahdo weligaaba khayrka baan arag oo waa kufru nicam waa lasii weydiye rasuulka ayakfurna bilahi ba nabiga lagu yuri ala slat ma ilaahay bay ka kufriyaan sura yakfurna alcashiir waayo kufrigu asalkiisu waa qarinta soo ma ereyga kufri waa qarin waa kufraanu nicma sidaasaa markaa ugu sheegay wuxuu yihi markaa dhinaca kale naaqisaatu caqlin ayuu rasuulku ala sla slam dhinacan ka sheegay oo dabeetna nuqsaanu caqliha markii la weydiiyey wuxu uhi miyaanay idaa xaadat alaysa idaa xaadat miyaanay hayn lam tusalli walam nuqsaan diin iyo nuqsaan caqli nuqsaanu caqlina rasulku wuxuu sheegay in markaa shahaadadeedu markhaatigeedu dee uu yahay nisb marka la oo laba dumar ay isku noqonayaan ah. waa mid dabiici oo mid lagu canaananaya maaha iyadoo sidaa gabadhu ay tahay oo xagga marka la eego ninka ay xagga guud ahaan caqliga ka hooseyso haddana wuxuu rasuulku uhi maan arag qaar ka xoog badan og oo ka qaali mudan og ninka caqliga badan ee go-aanka leh gabadhun ba haddana ka sayid calaynaysa nin fariid ahoo raganimo badan o caqli badan ayuun baa laga yaaba gabadhe haddana inay xagga kale ka rogto xagga waliba garogeysa nuqsaan diinihana dee markaa aanay tukanayn inay soomaynin iimaankii hoos buu dhacaya haddaba fiirso culimadu markay warrameen rasuulka ala waxay usoo qaateen iimaanku inuu xataa nuqsaamo xaaladdan aanay tukanayn iyadoo ay amarkii ilaahay qaadatay haddana nuqsaan baa ku imanaysa waa nuqsaan xagga diinta laftigeeda oo intaan cibaadeysaneyn an caiشha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi lama jina sarifa markii aanu ni meesha sarif idhaahdo oo meel maka iyo madiina udhexaysa xagga maka u soo dhow xidtu waana maalaynsarife lama ji'naa markaanu ni sarifa meesha ladhahdo xidtu xaydkaasa igu yimid bay tii caishi faqaala nabiyu sala la alay slm wuxu uhi ifcalii samee maa yafcalu wuxuu sameeyey alxaaju qofka xaajigaah hayr ay laakin ha yeeshee allaa taduufii dawaafi maysid bilbeyti guriga xataa tadhuri ilaa aad daahirayso mutafaqun caleyhi fi xadiisin xadiis dheer ayuu kusii jira xadiiskana muxuu daliilu yahay anahu laa yajuusu lilmarأati an taduufa bilbeyt labadii ragcadood ee ragcatay dawaafna tukan mayso gurigana dawaafi mayso laakiin maxay samaynaysaa wax alla wixii kale xaajigu sameynayay hadday carafe istaagideedii tahay hadday dhagixii la tuurayen tahay hadday xitaa tahay sacyiga asacyu bayna asafa walmara intaba way samaynaysaa taasumay iska ilaalinaysa dabeed markaa dawaafkii waa kii dawaafilifaada iyo dawaafilquduum iyo dawaaf alwadaac ahaa dawaafulwadaaca waa laga cafiyey dawaafulquduumkuna sunu ahaa dawaaflifaada oo rukniya way sugaysaa marka ay daahirto ayay ayay samaynaysaa lama jina salifa xitu faqala nabiyu sal ly sl ifcali ma yafcalu lxaaju hayra ay lakin yasha la tutuufi dawaafi bilbeyt xata tahurii mutafaq caleyh وعن mعاad رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى اه علي sل nبgu weydiiyey ma yaxiل لرaجuل ninka maxaa uga xalaala min imرأaةi haweenaydiisa wahiya xaydun qale wuxu uhi rasuulku ma fوqa الإزاar guntiga wixii ka sareeya rawahu abu dawud وadcafahu xadiisku waa ضaciif lakiin macnihii horaa tilmaamayo dee qofka jirhkeedii inaanu xaaraan ka ahayn fayubashirunii وأna xaaئdu ma fowqa lisan imka laga qaadanaya markaa lugaheeda inuu taabtay iyo waxaas inaanay u banaaneyn lakin xadiisku maadaama daciif iya bu yihi shekh ibn cuthaymiin jirhkeedii o dhan buu taaban oo ifcali ma yafcalu ifcalu kula shayin ilaa annikaax baa xadiiskaasa ayayna kaga filan xadiiska ama hada alxadiis fahuwa daciif baabkan aan doonaya ina soo gabagabeeyey haddaan idinku yarbadiyey raallihaada ya may dadku isku jiraan waan ogahaya وعن uم سلمة رضي الله عنها qالت waxay tihi kanat waxay ahayd النufasaa dumarka nufasada ahi dumarka dhiigga dhalmada ku jira taqcudu qaar fadhiya oo cibaadada iyo salaada ka fadhiya fii cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam bacda nifaasiha nifaaskeeda kadib markaa ay umusho kadib arbaciina afartan cisho ayay dumarkaasi markay umulaan tirsan jireen rawahu الkhamسaة ila النasaaئiyu wlafd labi dawud wafii lafdi lahu walam yamurhaa rasuulku mwalam yamurha nabiyu sala allahu alay slm rasuulku mu amrin gabadhaa iyada ah ee afartanka cisho tirsanaysay biqadaai salaati annifaasi salaadii xilligaa dhiigga dhalmada ay ku jirtay inay soo qalayso mu amrin wasaxahu alxaakimu xadiiskana waa saxiix wuxuu tilmaamayaa gabadhu markay umusho dhiga ku yimaado waxaa la hahdaa marka inta u badan uu gaadha shaaficiyadoo kale waxaan filayaa inay odhan jireen lixdan sitiin meelaha u badan ee celcelis afartan laakiin maha macnaheedu afartan unbuu wada gaadhaaye maxaa la heli karaa dumarka qaar ba waxa laga yaaba markay labaatan cisho ama dhowr iyo cisho marayaan inuu ka joogsado qaarkood baa markay sodon marayaan laakiin dumarkeenu in badan ka mid ah waxaa laga yaabaa hiblaayo way afarta baxda in badan maqalnay afartankaa cisho inay aanay salaadiiba tukanay iyadoo toban cisho ka hor daahirto taa markaa looga baahnee eh. hadday afartankii gaadhina waa halkeeda cilladu waa isagu may ku xidhantay marka waxay kala mid tahay waxaan kale o waxay kala mid tahay wuu ka dheeryahay waktigiisuy eh. waxay kala mid tahay gabadha xaydada ah kaanat الnifasaa waxay ahaa dumarkii nifaaska ku sifaysnaa dhalmada taqcudu fii cahdi rasuuli الlahi sal ly slm bacda nifaasi arbaciin walam yaamurha الnabiyu salى la alay sl nabiguma amrin biqadaءi salaati nifaas salaada xilligaa nifaaska dee dhaaftee faraha badan soo qalle mu odhan iyadana mar haddaanu soo qalle odhan dee inay tukatana umay banaanayn marka horeba wallahu aclam bilah towfiiq asalaamu calaykum raxmat ullah